ayb bismi llah alxamdulilah wasalaatu wasalamu ala sl ama bacd waxaynu ku jirnaa baabkii cumuum iyo khusuuska waxaana soo gaarnay fasalka ugu dambeeyey alfaslu athaalith fi lmukhasis bimacnaa dalaa'ilka iyo siyaqa takhsiiska loo adeegsado ayuu kaga hadlayaa mualifka raximah llahu tacaala mid xasuusnow cinda almusanif mukhasisku xaqiiqatan waa iraadat lmutakalim lafdigan uu ka hadli doono hadda uu baabkan u sameeyey fasalkan u sameeyeyna waa addaalu calayhi majaazantii wey marka mukhasiska hadda uu ka hadlayo ilaaqan cindahu waa ilaaq majaaziya ilaaq xaqiiqiya maaha leanna wuxuu mukhasisku hadda ka hadlaya addaalu calayhi weeyo wuxuu yidhi wahuwa mukhasiskuna mutasilun iyo wa munfasilun weeye min hadalka la xiriira iyo mid ka madax bannaan waxaa looga jeedaa inayna jumladu wada xidhiirin maaha ama ayna isku xigin ama ayna isku meel ku olin maaha itifsaalka iyo infisaalka istiqlaal iyo cadam istiqlaal bay uga jeedaan mid keligii istaagi kara macno ahaan iyo mid hadalkii hore ee cumuumka ahaa tacalluq ku lahoo ku xiran keligii haddii la gooyana aan macno yeelanaynin wuxuu ka sheegi doonaa mualifku falmuttasilu arbacatun waay afar buu sheegi doonaa oo ha iyo shardiga iyo sifada iyo haayada afartaasuu ka hadli doonaa kadibna unfasilku u gudbi doonaa haddii alla yidhaahdo dabcan baabka awaamirta iyo nawaahida iyo baabka cumumka iyo khusuusku waa abwaabta ugu muhiimsan usuul usuululfiqiga markii dilaalatul alfaadka la yidhaahdo inta kale waa mujmal iyo mubayan iyo naasikh iyo mansuukh iyo mutlaq iyo muqayadkan cumuumka iyo khusuuska wax badan axkaam ahaan ka fogeyn isticmaalka iyo siyaq iyo inay aada uga duwan yihiinba ha loo fasire ilaa kana la yihahdo cumuum istiqraaqi weeye mutlaqa iyo muqayadkana cumuum bedeli weeye waynu soo maraan u malaynaya alawalkan ugu horreya alistihnaa wey dabcan afartan markii isagu sheego mid shanaad bay qaar ku daraanoo bedelulbacdi min alkuli mukhasasaadka mutasilada ay ku daraan maadaama bedelku wuxuu lafdigii mubdelu minhuga ee caamkaha uu la xiriiro keligana uusan istaagi karin alistithnaau istithnaaha weeye ka koobaad wahuwa istithnuu alikhraaju in la saaro weeye biilaa lagu saaro ilaadii hayri sifati sifada iyo wasfiga midda tilmaamaysa aan ahayn waalmunqaticuna istithnaha munqaticana majaazun weeye xaqiiqa maaha halkan muxullifku wuxuu tacriifiyey istithnaa maxaa la yidhaahdaa waa inaad adeegsato waxaan u malaya nuskhadeenna saasaa ku qoran laakiin asalku waa naxwiha inay jirta ahayd eh. biilaa hayri sifati waa naxwiha inay jirta wey idinku taalla nuskadana teenna kuma taalla kuwa kale aan fiirino tiinni waa tee Ah. marka wanaxwe waayo adawaat listinaha tacriifkuu ku rumoobayo waxaa kamida ah cadaa iyo khalaa iyo xaashaa iyo siwaa ayaa kamida mida ah. takhsiiska adawaat listithnaa wax takhsiisinaysa laakiin wanaxwe haddaan lagu darin waxay u ekaan istinahu ilaa keliya inuu noqdo istinahu ilaa keliya inuu noqdo dabcan cadaa iyo khalaa iyo xaashaa marna xaraf bay noqdaan marna ficil bay noqdaan xasaba abwaabu naxwi wixii looga hadli jiray marka ereygaa waa naxwiha annaga waa naga maqan yahay oo naxwiha in lagu dara way haboonta nusakhayaga oo kale dadka ka maqan yahay waa naxwihana kuwaasaa looga jeedaa ayb intaa waa naxwiha mooyaan laba arrimood oo kaleu sheegay arrinta koowaad ilaa wuxuu ku qaydiyey sharti inaynan ilaadii sifada iyo wasfiga faa'iideynaysa inan ahayn min hunaa waxaa muhima inaan ku bararugnay ilaada isticmaalka luqadda iyo kitaabka iyo sunnada bimacna alistihnaau ikhraajana waa loo isticmaalaa bimacna alwasfi marka loo isticmaalaya macna ahaan hayray noqotaa ilaa kadaa hayra kadaa baa la leeyahay markii hayra kadaa la yiraahdo istihnaa ma faa'iideynayso waxaa kaloo jirta ilaa zaa'ida ah ilaa zaa'ida ah waxaa jirta ilaa bimacnaa walaa ah saas maaha ilaa kada ay walaa kada ilaada bimacnaa walaa ah kitaabu albuyuuc markaad marayso axaadiidu nahyi can ikhtinaa'i alkalbi ilaa kalba say ilaa kalba saydin walaa kalba saydin bay qaar ku fasireen ilaa bimacnaa walaa abyaad shicriyana way keenaan wa kulu akhin mufaariquhu akhuuhu lacamru abika ila alfarqa daani ay walfarqa daani laada waa zaa'iday dheheen ama ilaada bimacnaa waa waay bimacnaa waa waa loo isticmaalaa oo ka xarfi cadfina ilaa oo zaa'ida ah fil kalaamna way jirtaa oon istithna ahayn asalku waa istithna inay tahay ilaa bimacnaa hayra ah waxay yidhaahdeen ilaa bimacnaa hayra ah qur-aanka ma ku jirtaa maala ilaada qaacida ilahy ilaa bimacnaa hayra markay tahay nakira fii siyaaqi alihbaat oo jamuucda ah hadday gadaasheed ilaa dhacdo ja'anii rijaalun ilaa zaydan rijaalun cumuum maaha ilaadana istihnaha micyaaru lcumuum waa kii lagu yiri haddayna waxaa ka hormaraya ismi mutlaqaya uusan cumuum ahayn ilaa in lagaga soo reebo uma baahno wax mu-akad inuu galayba ma jiro istikraaqiye marka maxaa la dhihi hayra zaydin aan hebel ku jirin aan hebel ahayn ma aha ikhraaj min almustathnaa minhu hoos galay ma aha bimacna alwasfi hebelun baa wasfinaysa inuusan ragga ixtimaalkaa inuu ku jiray ma nafinaysa nafyu ixtimaalin weeye ikhraaju maa dakhala fi lawali maaha qaacidadeedu waxay dhahan caam ahaan waa markii ismi mutlaqa uu hormaro ama nakira fii siyaaqi alihbaati bacdahaa uu yimaado istinaha ilaa ay timaado istihniya dee cumuumka maaha maxaa yeelay ismigu horeba caam maaha fardigan lasoo reebayna lam yastaqriqu meel ay isaga soo dhudhowaadaan mutlaqa iyo caamka jaani alqawmu ilaa zaydan maa jaanii haddaad tiraahdo maa jaanii rijaalun ama rajulun waas nakira fii siyaaqi nafyi bay dhacday lakin jaani rijaalun macumuunba marka ilaadan ka dambaysa say istinihi ma noqon karto lianna alistinaa micyaaru lcumuum bay ahayd haddii aad istina ka dhigto ka horaa cumuum ka laazimaya ka horana caam ma aha baynu nidi tan istina kama dhigi karo saasaa u badan inay ku timaado kadib asalka istinuhu waxaynu nidhi istinahani wuxuu soo saarayaa wax cumuumka galay bimacna almustathnuhu min almustathnaa minhu wuu ka mid yahay ictiraad waxaa yimid hadduu istithnuhu munqaطic yahayna fasajada almalaa'ikatu kuluhum ajmacuuna ilaa ibliis ibliis kaana min almalaa'ikati haddaan dhahna maya xadiidun ay tusaysaa insiga dhoobaa laga abuuray buu nabigu yidhi malaa'igtana nuur baa laga abuuray jinkana maxaa laga abuuray min maarijin min naar soo maaha haddaba min jinsi almalaa'ika ma aha haddana waa laga soo istinooday waa istinaa munqatic almalaa'ikatu waa jamac waa caam siiqa caam baa wey haddana mustanahani mustathnaa minhuga ka mid ma aha waa istinii munqatic ah, kaa maxaad dhahaysaan wuxuu leeyahay istinuhu xaqiiqi iyo majaazi buu u qaybsamaa hadduu mustanuhu min jinsi almustathnaa minhu yahay isku mid yihiinna waa istinaa xaqiiqi ah hadduusan min jinsihi ahaynna oo munqaic yahayna waa istinaa majaaziya ah. walmunqaicu majaazun wey saa darteed inuu munqaicu majaazun yidhaahdana waxaa ku qasbaya hadduusan dhin ictiraad baa imanaya istinuhu waxaad dhahdeen ikhraaju maa lowlaahu geli lahaa munqaticuna kuma jirinba jinsiga mustanaha ma ahayn idan waxaa jira adawaatu listithnaa ilaa meel ay gashay tacriifkii nina aan soo gelin maba geline marka majaaz nuzila manzilata aljuzi baa la dejiyey marka hore huma stuthniya marka walmunqaicu majaazun weeye dheh istinahan hayra bimacnaa ilaa qur-aanka ma ku jirta nacam haa low kaana fiihimaa aalihatun ila allahu lafasadata low kaana fiihimaa aalihatun hadday jiraan haddaad istidna ka dhiga fasad almacnaa hadduu ay jiraan iyada ilaahan allah ahayn hadduu jiro low kaana fiihimaa hadday ahaadaan aalihatun ila allah istinaa min alihbaati waa nafyun soo maha haddaba cidaan allahayn hadday jirto ilaahyo kale hadday jiraan way fasaadi lahayd markaad dhahdo ilaahay ma ihbaatisay jiritaankiisa masale inoo soo socota weeye istinaa waan ka hor dhacaye laa ilaaha ila allaahu ihbaat ma ku jiraa mise kuma jiro muran muran murankeeda in soo maray soo socdaa waa isku haystaa muran baa ka taagan maanta masaladaas ya eh. te tan fiihimaa aalihatun lawdan shardigii muctabarka ahaa muran muran baa ka taagan marka cumuum kama horeeyo aalihatun oo hayr allaahi la jooga wey ila allahu haddaad waxay leeyihiin ilahay baa horta ka saartay ilaahay oon jirin ilaahyo kale hadday isagu iman lahayn baad ka dhigtay macnuhu waa faasid bay ku leeyihin hayra allaahi ilaahay jiritaankiisa inaad ogolaata way haddii ilaahyo kale la jiri lahayn markaad dhahdo lafasadata halkaasaa kamid a ila hayra ila allah low kaana fiimaa aalihatun ila allahu ay hayra allaahi wey ilaada sidaa kuma jirto hayra sifatidhe marka shardiyadan iyaga agtooda cumuum ma faa'iideynayso saa darteed tarkiibka saa isu qabadsiin lahayd tarkiibkii shardiga ahaa ee cumuumka intuu faa'iideeyey istihnuhu geli lahaa waa nakira musbata ah hadday jiri lahaayeen ilaahay oo jira mise ilahay oon jirin halkaa ihbaati halkaa halka mur ka taagan yahay hadday jiri lahaayeen ilaahyo badan maca allaahi miyaa mise waxdahum duuna duuna allaahi waayo waxay leeyihiin saan noqon maysa maca allahi ila allahu ilaahay saartayba kawa saartay meesha lowda waa shardi baa tee nafyi halkaas macruhi waxay ku fasaadayaan saa darteed ilaada hayr bimacnaa hayra ka wa fiihi masaa'il toddoba masaluu ku sheegay istithnaa keliya waa meel aad u war badan marka toddoba mas'alaba istithnaa lagaga hadlaya haddii lagu yiri meel aad u war badan inay tahay garatay aluulaa tan hore saddexda kalaa war yar shartuhu istithnaha shardigiisu alitisaalu wey laba shardi buu istithnaha u xiray xataa yasixa ilaa mustahnay soo saaraysaa calaaqada mustathnaha iyo mustathnaa minhuga ka dhexaysa laba sharti buu xiray sharti waa siyaaqa iyo hadalka iyo zamanka shartina waa calaaqada ismigii cumuumkaha waxa galay iyo kan dambe mustathnaha wuxuu reebay in la muqaaranayo la isbarbardhiga labadaa shardi itisaal iyo cadam cadamulistiqraaq buu ku yiri marka wuxu shardihu waxaa weeye alitisaalu caadatan caadahaan inuu xiriiro weeye oo meesha qaar ay ku yidhahdaan xukman aw xaqiiqatan muxuu ka cararayaa neeftiiba hadalka intuu kugu dheeraadaad kala neefsatay riiraxya waad saxatay hadalkaad ku saxatay qufacya riiraxyaa ku qabatay taasi dhib ma laha waayo caadatan curfiga waxaa hadalkaa uu xiriiraa waana qasab qof walba xasaba alcurfi waalcaada inuu hadduu hadalku dheer yahay nafas soo galo uu riirxayoon karo osan markaa hadliba karin biijmaaci udabaai ahlu lugaha ku ijmaacay buu yihi arrintaas arrinta ahluugahu waa ku ijmaacay wa can ibni cabaasin waxaa laga wariyey khilaafuhu khilaafkeedaa laga wariyey oo itisaalku inuusan shardi ahayne infisaal dhici karo qiyaasan wuxuuna ka qiyaastay cala takhsiisi marka la khasiisaya bigayri istinaa waxaan marka lagu khasisayo infisaal wuu iman karaa buu yihi fakadalika alistinaau qiyaasan saasaa loogu takhriijiyey daliilkiisa inuu yahay marka hunaa tanbiihaad aan ku baraarujinno kow laba isma qabanaysa bay dhaheen waa lagu naqdiyey musanifkeenna inuu bijmaaci ahli luga yidhaahdo ibnu cabaas baana khilaafa yidhaahdo isma qaban karta min aimati luga kamid ah isagaba wa min akhbari innaasi biluga kayfa yasixu ijmaacu marka maca aliqraari bikhilaaf ibni cabaasin allahuma inaan ku xambaarno khilaafu alwaaxidi waalithnayni dadkaan ictibaarinaynin buu musanifku kamid yahay sida majarir tabariyo rag lagu yaqaan halkaa meel lagu qabsaday wey midda labaad kutubta shuraaxu lusuuliyiin bimaa fiihim alsubki wa hayruhu waxaa ku badan ama haalibkooda ay odhanayaan ibna cabaas lam yasixa canhu haada wahuwa halad bal saxa canhu cinda alxaakim fi mustadraki bisanad calaa sharti muslim buu ku sugan yahay fii mustadraki alxaakim buu aharku ku sugan yahay oo uu leeyahay idaa xalafa arajulu calaa yamiinin falahu an yastahniya walow ilaa sanatin ilaa sanad marka amaa sixada fii baabi alaymaan istithna inuu geli karo sixadeeda ay aktharka shuraaxda usuuliyiintu atharkaa markay marayaan ay tashkiika geliyaan laysa kadalika bal saxa xaakimna lama keliyoobine tabaraanina waa wariyey sanadkiisuna calaa sharti saxiixayn bisou yidhi dahabi waa ku waafaqay laakiin inamaa huwa calaa sharti muslim nin waxaa ku jira usan bukhaari asra waxooba ka warinin lakiin ragga hiqaadka ka mid a ah. qodob labaad baa laakiin la xiriiro an yastahniya buu yidhi istinahan muxuu uga jeedaa waa tafsiirkeeda la ysku qabsaday istinahan muxuu u jeedaa akarkooda waxay ku fasireen haddii xalif iyo yemiin la yiri istinana la sheegay ilaa unbay istina u yaqiineen istinaoo ilaa iyo akhawaadkee la yidhaahdana curfi xaaditha wey makanun buu ula jeeday mise ulama jeedin waa isku khilaafeen muran badan baa ka dhexay labaa loo kala jabay muranka badan isku soo ururiya labaa loo kala jabay say shuraaxdoodu u badan yihiin istinahan ilaa iyaa lagu jeedaa iyo qola leh maya istinaha bimacnaa almashia u ujeedaa insha allahu inaad dhahda waa insha allahu istina in loo isticmaalana waa curfi mashhuura wa kutub alcaqiida ee salafka markaad akhriyayso alistinaau fi liimaan maxay dhahaan insha allahu mashiicada waay aahaar waxaa ka soo aroortay marka tabaraani macaajimtiisa uu ku warinaya saalideedana maqaal yar yara ku jiro oo le haddii aad dhaarato ilaa sanad baad haystaa insha allah waad dhihi kartaa wuxuuna dariishanayaa kuwaa iyo tan yemiinta sheegaysaba ilaahay inuu yihi wadkur rabbaka idaa nasiita wadkur rabbaka xasxus idaa nasiita isaga waa laga wariyey ilaa bil waa laga wariyey ilaa sanad isaga inta riwaay ahaan looga wariyey qaarna waxay ku fasireen maadaama almajlisu baaqiyan wey waxaa kaloo loo deliishaday nabigu geedihii maka waa kii xaaraantinimeeyey cabaas baa yidhi ila lidkhara fa qaala ila lidkhara daahirka riwaayaddu nabigu markii hore kuma darin markuu dhamaystay hadalkiisii baa la xasuusiyey calaa madhabihim iyaga waa istinaa munfasila waay ila idkhaarana waatan calaa kulli xaal ibnu cabbaas waxaan ku fasirnaa istinahan curfigan ahee mutacaarafka xaadidka ilaada ah mise mashii'adaan ku fasirnaa baabilfaa'ida wuxuu sheegayaa suki markuu masaladan ka hadlaya faaiiduu sheegayaayo wuxuu ka warinayaa isxaaq shiraazi inuu habaan u malaynaya wuxuu leeyahay magaalaan soo galay baqdaad baan dabca inaan ka ka guuro meel kale iska aado maalinkii dambean suuqa usoo dhaadhacay oo anoo diyaar garoobayo nin khudaar wata oo xamaalaya oo nin la taagan baan soo maray buu yidhi oo mas'aladan ka hadlaya oo uu leeyahay wuuhi masalada ibnu cabaas jamaacadii iyo jamaahiirtuu khilaafo oo qowlkiisu daciif wey markaasa waxaan ihi wallahi ninkii khudaarta xamaalayay meesha ibnu cabaas radinayay meel laga taga ma meesha beled cilmi weeye meeshaasi meel laga taga ma aha safartaydii ka baxay wuli saa safarta inaan ka taga magaaladii iska daayay wuli meesha meel laga tegi kara ma hata kii xamaaligu ibnu cabaas radinayo halkaa la marayo meeshan meel aqoonta iyo cilmiga laga fogaada maahan isiri wuli nukadka ayb waljawaabu waxaan ugu jawaabaynaa wuri annaqdu in la buriyo qiyaaskaas bisifati walgaayati waayo sifadiiyo haayadu waa mukhasisaad mutasila ah waa mukhasisaadka qeybta mutasilada aha itisaalkuna waa waajib wuxuu ku leeyahy isagu itifaaqan marka mukhasisaad kalena uga qiyaastay qiyaas baatila ah wey leanna kuwan oga qiyaasanayso inay mutasil noqdaan inay shardi tahay baaba itifaaqa qaarkood adna mukhasisaadki waad isku wada duuduubtay kuwanaan ugu xiga oo mutasil laah daliilka waan burinay bu kaas wa sharata alxanaabilatu xanaabiladu waxay shardiyeen anlaa yaziida inuusan ka badanin cala nisfi nus inuusan ka badanin waalqaadi baaqilaani isagu wuxuu shardiyey an yanqusa waa inuu ka yaraado waxaan la soo reebay canhu cani inisfi waa inuu ka yaraado musanifkeenu labadan qowl uu kala qaaday xanaabiladii qaadi lbaaqilaani laakiin aktharka usuuliyiinta iyo shuraaxdooda iyo dadka aqwaasha soo naqila isku mid bay ka dhigeen nisfi iyo musaawiba inay diideen musaawi iyo agarkaba inay diideen bimacnaa ismiga caamka ahaa waxa ku hadhayaay waa inuu ka bataa waxa la saaraya laislama ekaan karaanoo nus nus ma ma dhihi ma noqon karto nusna kama badan karto iyaga madhabkooda musanifkeeni iyo yajuuzu waaye mutlaqan walow ilaa waaxidin lahu calaya casharatun ilaa tisca waad dhihi kartaa bay dhaheen kan waxay dhaheen lahu calaya casharatun mar haddaad dhahdo arbaca ka badan ma soo reebi kartid saxiixu qowlka macruufka ee xanaabiladu iyo qaadigu baqilaan isku mid wey isagu wuxuu ka dhigayaa daahirka hadal tacbiirkiisu xanaabiladu inay musaawiga ogol yihiin walaysa kadalika musaawiga may ogola cala almashhuuri min madhabihim labadan qolo waxay ku cilleeyeen oo yidhaahdeen istithnaha saa dib ka sheegi doonaa iqraar bacda inkaar weeye horta lahu calaya casharatun toban baad qiratay istithnaha waa inkaar bacda iqraar aqal baa la inkiri karaa la inkiri karaayo la reebi karaayo agsarkii baan diidayaa tataabuq mantiqiga kama dhexeeya dheh markaan la lahalow calaya casharatun waan halmaansanaa inta kale dee wax yar baa la halmaamaaye wax badan lama halmaamay dheh lanaa waxaa noo daliila low qaala hadduu yidhaahdo calaya casharatun toban baa igu waajibay ilaa tiscatun sagaal maahane lazimahu waaxidun baa ku waajibaya ijmaacan ijmaacaasi lam yahbut waa lagu qabsadayo maxalu nisaaciba weeye culamo rag badan oo diidan iyo aqwaal badan oo diidan bay shuraacdu soo guuriyeen marka waa lagu haystaa ijmaacaas laakiin daliilkaa waa daliilka koobaad may waxbaan ka booday igamaydaan qaban wacdamul istiqraaqi baan ka tegey washarata alxanaabilatu taasay farac ka ahayd inuusan mustathnuhu mustathnaa minhuga wada camimin baa shardiga labaada marka aynu dib ugu noqone shardigii labaad waa cadamulistiqraaqi wey lahu calaya casharatun ilaa casharatun lama ogola leanna hadalkan dambe waxaa la camal siin karaa yuusan hadalkii dambe hore wada burinin haddii lahu calaa casharatun aad tiraahdo ilaa casharatun labadaba lama camal siin karo walawalu awlaa lianna kan hore lahu calaya casharatun markaa tiri istaqara xukmuhu falaa yujuuzu falaa yuqbalu ibtaaluhu kuliyatan takhsiisi waxbaa la aqbali karaaye ilgaa lama aqbali karo hadday isqaadan waayaanna alawalu awlaa bilicmaali dhe marka haddii si un loo jamcin karana icmaalulkalaami awlaa min daliileyn awlaa min ihmaali axadihimaa dheh xanaabiladu iyo qaadi qaadi baqilaan iyagu waxay dhaheen waa inuu aqala yahay waxaan lasoo reebay waa inuu yar yahay waxa cumuumkii ku baaqeen noqdee mustathnaa minhuguna badan yahay musaawigii iyo aktharkii labadaba way diideen cala saxiix sida musanifkeenu sheegay xanaabiladu inay musaawiga kala siman ogol yihiina ma aha wuxuu yihi lana waxaan oo daliila low qaala hadduu yihi calaya casharatun ilaa tisca lazimahu waaxidun baa ku waajibaya ijmaacan ijmaacaasaa la beeniyey weli waxba kama jiro ka saar daliilka kale waa daliil ilzaam isagoo qaadiguu ilzaamiyey oo musaawiga diiday iyo agtarkaba daban xanaabiladana cala ama calaa maa rajaxnaahu oo musaawiga inay diidan yihiina uu laazimayaa wa cala alqaadi waxaa waajibku oosan ka fakan karin oo laazimaya oo xedhaya oo xojeynaya istithnaau alghaawiina in laga soo reebay min almukhlisiina wa bilcagsi qur-aanka oo la sheegay oo gaawiintu istihnuhu galeen ilaa man itabacaka ina cibaadii laysa laka calayhim sulطaanu ilaa man itabacaka min alghaawiin addoommadaydiida waa kuwa mukhlisiintaah haddii calaa qaacidati alqaadi xanaabiladana ku daro waxaa qasbaysaa cibaadiigu inay badan yihiin haawiintuna yar yihiin oo aqala min anis yihiin aayad kalaa waxay tidhi laغwiyannahum ajmaciina ilaa cibaadaka minhum اlmukhlasiin tanna mukhlasiintu inay yar yihiin bay tilmaamaysaa haawiintuna badan yihiin laba aayadood weeyo istinahan ma diidi karo marka tanaaqud baa ku laazimaya intuu taa aqbalo fa yatanaaqad wey mar waxaadna tiri mukhlisiinta istinihii galoo aqal wey haawiintaa badan aayaddii kale waxay tihi haawiinta way mustahna noqotayo boqolisiintaa badan waa mutanaaqud bay yidhaahdeen an yakuuna hadaa akthar wa aqal wa an yakuuna hada akthar wa aqal mal raggii isaga gurmaday usoo gurmaday meel bay fud ka siiyeen labada aayadoodaa biictibaareen bay dheheen markii laleeyahay haawiintaa badan bictibaari bani aadam wey markii mukhlisiinta badan la yidhaahdana btibaar bictibaari cumuumi cibaadillaahi oo malaa'igtii ay ku jiraan waay aawintaa yar markaas markaas fudka dhe marka ninkii alalahay meeluu ka baxo waaye adugu ama aqbal ama aqbalin laakiin adu le isdhiiba meesha kuma jirta waay waa meel miiqmiiqda markaa meel miiqmiiqda inaad ku qanacdi inaada ku qancin de tiraada kumaanaan qancin ambiyada ilahay dadka qanci weyda kudhihi ambiya ilahay mucjooyinkooda fa qanci weyda anaa ku qanciyo guma laha lakin jawaabti waa tan anaa ku qanacsanah halkaas adoo halkaasay ka qiilqi ka luqluqeen bal inay dhahaan labada aayadood maqsahooda iyo waxaan la kala istinoonayo baa yar kala duwan biictibaarayn waay laakiin qoba kalena waa soo noqdeen laftoodu intaa kuma tegine labada aayadood qisas yaaqeeduba bani aadam baa laga hadlayaa iyo ibliis dhaartiisa waan baadiyenayaa addoommo kaloo suubanaya malaa'ig iyo cidiba kaba hadlaysay dheheed siyaa qaayadaha diidayo naxoogeynaya annaga aduu halkaasaa laysla sii maray marka daliil buu ilzaamiyey imaa inuu aqbalo akhar in la istihnoon karo wa imaa aayadahan meel kale inuu geeyo aayadda inuu qirana waa ku qasban yahay fa yatanaaqad waattanaaqudu daliilu dacfi alqowli inuu kaas amriyo rabaa ku yidhahda marka qaadi marka qur-aankii baaba sheego isna tafsiirkeedii suu dhia tanaaquda welkiisa ka baxo inuu ku yihahdu rabaa waxbaa ka dhegeysanay masaladan qaala wuxuu yidhi qaadigii daliilkiisu al kan yar baa yunsaa la halmaamaa fa yustadraku lagala daba yimaadaa laakiin akhar baa la halmaamay sax maaha wa nuuqida waxaa lagu buriyey bimaa dakarnaahu waxaan sheegnayo hadda mukhlisiintii iyo qaawiintii okay kii mukhlisiinta hadday badan tahay maxaa iyada loo halmaamo ilaa cibaadaka mukhlisiin loo yidhi tii badnayd baa la halmaamay miya tii baan kusoo celinaynaa weli ku laazimaysa dhag halkaa xarigga ayuusa ka fakadhay kusiida ku xaj iyagu waxay leeyiin istihnuhu aqal buu noq mustaqal buu noqon karaa musaawi buu noqon karaa akhar buu noqon karaa badan marna yar labada way bannaanta len iyagu inuu mustathnuhu akthar yahay mustanaamihuna aqal yahay iyo cagsiga labada waa la ogolyahay aadana waaba noo daliil bay kuleeyahy jawaazu lamrayn iyagu ma waajibinayaan athaaniyatu masalada labaad awaata masaladan hadda ka hadlayna istithna alistithnaau istithna min alihbaati nafyun wey wa khilaafan liabi xaniifataanu khilaafaynaa halkan laba mas'alo weeye alistithnaau min alihbaati nafyun waa mas'alo cagsigana waa mas'alo labaadoo alistithnaau min alnafyi ihbaatun waay e mustathnaha had mar walba nafyiga iyo ihbaatka cagsa xukmi lmustathnaa buu qaataa mustathnaa minhuga way iskhilaafaan mar walba kan hore manfi hadduu yahay ka dambe mustaabit isbaat buu noqdaa ka hore isbaat hadduu yahay ka dambe nafyi buu noqdaa markaad tiraahdo qaama alqowmu ilaa zaydan qaama alqowmu waxaad ku sugtay istaagii zaydna waa ka nafiyey raximka allah haddaad tirahda maa qaama alqowmu dadkii ma istaagin aad ka nafiday ilaa zaydan zayd waad u sugtay buu leehay haddaba aynu kala qaadna labada mas'alo sabab baan u kala qaadaynaa sheegi doonno mas'alada hore hadduu kalaamka mustathnaa minhuga ay yahay ihbaat yahay nafyiga ka daba yimid inuu istinaha ka daba yimid inuu nafyi keenayo maxalu nisaac ma aha baynahum wa bayna abi xaniifa khilaafan abi xaniifatu qeybtaa kuma tacaluqdo bal qaarkood xakaw ijmaacan qeybtaa hore in laysku raacsan yahay saa inay tahay alistithnaaءu min alihbaati nafyun qaama alqowmu ilaa zaydan zayd nafyu lqiyaam canhu inay tahay ama ijmaaca guda saxo khilaaf baa ka jira qaarkood waxay subki wuxuu soo guurinayaa inay qaarkood khilaafka inay ku jira khilaaf ku jira soo rareen sarfiyalhindiyana wuxuu ka soo guurinayaa inay khilaafkaas sixadiisa doorteen oon ijmaac jirin wa sawaaun ijmaac ha jira yuusan jirin iyagan shaaficiyada iyo abu xaniifa iskuma khilaafsana isku raacsan yihin abu xaniifa ma khilaafsanaa ereyga ah alistithnaau min alihbaati nafyun ma khilaafin wa bilcagsi min annafyi ihbaatun khilaafan liabi xaniifata halkaa ku tacalluqi marka qowluhu khilaafan liabi xaniifata wuxuu ku tacalluqayaa waa bilcagsida istidlaalaadkana waad ka garan doontaa isagu wuxuu leeyahay haddii nafyi horeeyo maa qaama alqowmu la yidhaahdo waa laga nafiyey ilaa zaydan zaydun soladaa ma banaanayn zaydkaasi ihbaat maaha nafyigii baa laga saaray waana maskuutun canhu isaga maskuut canhu wey waxba looma ihbaatinin xukuna lama siinin halkaasuu isagu istaagay muranka isku dhegeysa marka lanaa waxaa noo daliila low lam yakun kadaalika sidaa haddaynan ahayn lam yakfi kuma fillaateen laa ilaaha ila allah laa ilaaha ila allaahu laba rukni bay leedahay ama laba shardi nafyi iyo ihbaat nafyu اluluuhiyata camaa siwa allaahi iyo ithbaatu اluluuhiyati lilaahi labadaas rukna iyo tawxiid ama sharta iyo tawxiid waa nafyi iyo ihbaat qaybta nafyiga haddaan isla ogolaanay laa ilaaha annagu ila allahu ithbaat weeyaan nidhi shardigii shardigii kale waa dhammaystirmay idinkuna waxaad tidhaahdeen qaybta kale ithbaat ma ahee maskuutun canhu weeye idan aalihadii kale waa la nafiyey allah uluuhiyadiisiina laa ilaaha ila allaahu ma sugin waxayna noqonaysaa inayna laa ilaha illa allahu dadkii ku fillaynoo aaliha kalun baa nafyaday ilaahay maadan sugin baabaa taalla meesha walaysa kadalika wifaaqan way ku filan tahayoo nabigu umirtu an uqaatila annaasa xataa yaquuluu laa ilaha ila allahu wuy wax kale kuma darin dadkana laa ilaha illa allahu dheh buu lahaa waxayna u qaraysay tawxiidkii waxaan isku raacsannahay tawxiidku nafyi iyo ihbaat in la helo kelimaddan umaana lagu dhawaaqi jiray fadalla calaa annaha tadamanat nafyan wa ihbaatan wejkooda waadix ma yahay daadan dhacdeen baa laga yaabaa ixtaja isna wuxuu deliishay biqowlihi calayhi asalaatu wassalaam laa salaata ilaa bitahuurin salaad ma asaxayso weyse la-aan wuxuu yidhi haddii ay sidaas tahay salaad ma asaxaysa waa la nafiyey طuhuurkii hadduu ihbaatu salaad yahay kulumaa wujida طahuuru wujidat الsalaatu baa ka dhalanaysa warkiina walaysa kadalika wifaaqan waa isku raacsannahay mar kastoo طahuur la helo inayna salaaddii taam ahayn qad wa qad idan maa huwa dahuur haddii la helo salaadii ma ansaxday mise ma ansixin maskuut canhu wey oo wujuudu dahuur kama laazimayso salaaddii sixadeeda waxyaaba kala hor istaagi karaa tanna ada waa la dhacdeen sooma halkaasuu ka baxay ninka abu xaniifaha qulnaa waxaan idin ku jawaabnay lilmubaalaqati wey bimacnaa markay noqotay tahuurku ahamu shuruudi salaati xasrigan meeshan yaallaayey waa mubaalaqa oo kaannahu laysa hunaaka shartun aakhar maadaama ugu weyn yahay uguna muhiimsan yahay marar badanna isticmaalka lugadda way dhacdaaye baa lilmubaalaqa loo keenay saa darteed xasrigu siyaaqa xadiidkan xaqiiqi ma ahane nooc majaazi a ah ku jira dheh waa lilmubaalaqa fajucila kaanahu huwa sharطun waxiid suurada waa fahamtay sooma halkaasuu jawaabtiisii la maray tusaale ahaan an siinay dheheen mubaalagaadka sharcigu wixii ugu weyn camalka uu isticmaalaa alxaju carafa hal yacni ixraam inaan loo baahnayn hal yacni tawaaf iyo sacyi inaan loo baahnayn limaada alxaju carafa loogu xasriyey lilmubaalaga fi ahmiyatiha soo ma wakadalika laa salaata ilaa biuhuurin sax daahirkiisu saasuu keenayaa laakiin daahirka hayru muraadin weeye dalaa'il kale marka la eego waa lilmubaalagati kamaa qiila alxaju carafa dheh hadda waxoogay inta aada yar liqi la-ayd biyaad ku yar liqdo alxaju carafa waa lagu siiye sooma ku liqintaa may xadiidkanaad u deliishatay waa sax mar kastoo tahuur la helo in salaadu asaxday ahayd daahirka laakiin xadiidkan waxaan dhahaynaa saa looma jeeda ee mubaalagaa loo jeedaa biadilatin ukhraa asalkii qaacidana naqdin mayso kan adila ukhraa baan isticmaal sharcigoon barannay baan lilmubaalaga inuu yahay qaraa inu hellay wa asalkayay kamaana noqonin intaa idinla fahdaan u athaalithatu masalada saddexaad inaad ku qanacday inaadan ku qancin waa masale kale almutacadidatu in tacaatafat maxaa idiin qoran halkan wuxuu ka hadlayaa tacadud اlاstinaa buu ka hadlayaa tacadudka laba suuruu ku iman karaa maca caطfi inay tahay kada wa kada wa kada la yidhaahdo iyo inayna caطfi ahayn lahu calaya casharatun ilaa halaaثatun wa ilaa arbacatun wa ilaa waaxidun in xarfulcaطaf uu ku jiro waa suura suurada labaad kuma jiro lahu calaya casharatun ilaa halaaثatun ilaa arbacatun ilaa thnayni dheh labadaas suuro buu tacadudka istihnuhu isaga daba iman karaa istihnaa'aad iska daba timidoo mutacaaqiba a ilaa ilaa ilaa marna waa walcadfi wadata dhexdeeda marna aan wadanin labadaas suuray noqotaa su inoo sheegayo ayib su-aashu waxaa weeye marka mustathnaa minhu baa yaalla istithnaa'aad mutacadidaa yaa yimid xaggay u noqonayaan wuxuu ku leeyahy fiihi tafsiil marna hal ka midoo horay u wada noqonayaan marna midba midka ka horeeya buu u noqonayaa oo kani hadduu soo toban yidhi oo sagaal soo reebay oo toddoba ka daba timaado toddobadu halkii hadhay bay toddobadan ku dari kii horaa dib loogu celin intii laga sagaalkii laga soo saaray laba kamida ah lagu celin toddoba kamida ah lagu celiye sagaal buu noqday afar baa la soo saaray toddobadii lagu celiyeyba haddana afar lagala noqon saddex iyo hal hore afar baa ku hadhi saasay isu dabagoylo mid mid ka dambeeya buu wax ka jari kii ka horreeyey buu ku dari camaliya xisaabiyo waxaad u baahan tahay xisaabtii kala googooyi isu celceliyo camaliya xisaabiya inaad taqaanaad u baahan tahay marka ragga waxaan qori jiray rag xisaabtiiy wax yaqaana ahaayeen meelaha qaarkood markay kula gasho siyuutu sooma dhihin faraad wax kama qorin xisaabtan aan ku fiicnayno faraaidna xisaab buu galaa saa darteed waa iska badaayi buui bale ku dhacday baabka baabka faraaidka qawaacid guud maahane wax gaara kama alifin almutacadidatu istinaadka mutacadidada ah qur-aanka horta qaaciidadan asalka u ah buu ogolaaday qur-aanku qaacida asal u ogolaaday qaacidada asalka waxay horta meeshaan ka dhalatay tacadud mustanihii mustahne kale intuu ka da yimaado isagu mustanaa noqon karaa oo fii jihatin markay ka horeeya loo eegana mustahna wey ka ka dambeeya markii loo eegana mustathnaa minhu wey taasha qur-aanku ma ogolyahy sharcigu luqadu ma ogoshay ha qur-aanka qowmu luud markii lala hadlahayey waxaa la yidhi ilaa aala luutin inaa lamunajiuhum ajmaciina ila imraatahu imra'adu ma kii horaa laga reebay mise aala luudkaa laga reebay ilaa aala luutin mustathna ay ahaayeen aala luut qoomkii bayna mustathnaa minhu ahaa aala luutkiibaa mustathnaa minhu haddana noqdo imra'atahu baa mustathna noqotay haddaba in mustathnaha wax laga sii istihnoodoo laga sii reebo oo minhu isu bedelo qur-aankay ku jirtaa qaacidadaa horta qabso marka haddaba alistithnaau min almustathnaa qur-aankay ku jirtaa waa la intaa waa isla garanay sooma intaa markaan isla qaadanay tacadudkii hadday sii bataan yaa unsila dhacna marka almutacadidatu istinaa'aadka mutacadidkee laba iyo saddex iyo gaadhay intacaatafad hadday xuruufu xuruufulcadfi wadato kow aw istaqraqa alakhiiru ama ka dambe uuba wada camima alawala kan hore kuwan dambe ama kuwan dambe oon xarfu cataf wadanin ay kii hore wala wada ekaadaan caadad way noqon ila almutaqadimi calayhaa kan ka wada horeeyey wailaa yacuudu athaani haddii kale ka labaad wuxuu u noqon ila alawali kan hore ka horeeyey isaga liannahu aqrabu maxaa yeelay isaga u dhow wuxuu ku leeyahy laba xaalaan u qaybinaynaa taaratan wuxuu u noqonayaa mustathnaa minhugii koobaad hal mustathnaa minhu baa jira intan oo dhanna kaa kore unbaa laga guri waana fii suuratayni kow hadduu xarfu caطf yaalla ka horun baa loo wada celin lahu calaya casharatun ilaa halaaثatun wa ila اthnaani wa ilaa waaxidun casharadii un baa laga wada guri marba hadduu xarfu caطf yaallo xarfu caطf hadduu yaallo kii horun baa loo wada celin hal mustathnaa minhu baa yaalla inta kalena waa istithnaa minhu lahu calaya casharatun ilaa halaaثatun wa ilaa arbacatun wa ilaa waaxidun haddii la yidhahdo goortaad wada istiqraaq gaadhsiisaa lagu dhihi qaybtaa ma asixina dib hasha istiqraaq bay u bedeshay taa waa kow xaaladda labaad kuwan dambe oon cadaf wadanin hadday kii hore wada istiqraaqaan kan dambe uu noqon hadduu wada qaadi karo wey oo waxa meesha yaalla kan hore loo wada celin karo oo tiro ahaan uu isticaabi karo istagraqa aw istagraqa alakhiiru uu istiqraaqo ou camimo bimacnaa uu wada hoos gelayo weeye alawala kan hore caadat ila lmutaqadim lahu calaya casharatun ilaa khamsatun ilaa halaaatun ilaa waaxidun khamsa iyo halaaa iyo waaxid isku dar ka hore wada qaadi karaa marka ka horaa la wada celin haddii kale cadafna ma wadato markii la isku dardarana wayba isaga badan tahay kii hore lahu calaya casharatun ilaa khamsatun ilaa halaaatun ilaa arbacatun baa tiri labiyo toban bay noqotay kii hore looma wada celin kara dee waayo meel wax loo celiyaba ma yaallo kuwa maxaan samaynaynaa iyagaa midba midka ka horeeya buu guranayaa marka marka maxaad leedahay lahu calaya casharatun ilaa sabca dheh imisaa kugu hadhay ilaa khamsatun baa tidhi khamsadii ku dar saddexdii kor u celi khamsadani waxay ka gu'i sabcadan sabcadan aad diiday baa dib u qiratay shan ka mida saddexdii kugu hadhay ee hore iyo shanaad dib u qaratay isku day isku dar toddobadu toddobadu tobankay ka guy shantuna toddobaday ka guy lahu calaya casharatun baad qiratay ilaa sabcatun toddobaad inkirtay qiraalkii waxaa kugu hadhay saddex ilaa khamsatun haddana shan kalaad qiratay oo toddobadaa inkirtee dambe ka go-aysa shan baad qohadda dib ka qiratay iyo saddex hore ka hadhay sideeddaa isugu soo dar ilaa thalaathatun baa tiri shantii dambead qiratayba haddana saddex kasii tuurtay saddexdii iyo labo laba shantii ka hartay saddexdii hore wahaa midba midka ka horeeyuu wax ka goyn labadays daba socota midna wuu tuuri midna wuu soo celin waayo mid walba mid ka horeeya xukumkiisuu khilaafsan yahay min anafyi ihbaatun min aihbaati nafyi intii baa socota suurada inaad fahanteen baan umalaynaya intaa waxay ka badan kolkoletar iyo waraaqo qaato camaliya xisaabiya sida loo kala xisaabeyn laha intaad shax dhigtaan kan kago intaa soo hadh inta soo hadhi meesha qor intaa qor meesha ka soo hadhay idinku isu geegeeyi ka horreeyey ki horreeyey maha kan isaga ka horreeyey liannahu aqrabu isagaa ugu dhow dheribana ninkii u dhow ayaa dheeftiisa leh qurbigu tarjiix bilqurbi masala shabiiha bimasaladii tanaasucu lcamalki calaa madhab ilbasriyiina labada caamil midka dambaa lagu camal siiyaa macmuul hadday laba caamil oo mutaqadimeyn ah macmuulka camalkiisa isku qabsadaan icmaalu ayi minhumaa jaa-is waalawlaa cinda albasriyiina الثاني لأنه أقرب وعند الكوفيين الأول لأن الحق لمن سبق لأن الحق لمن سبق doodii dheerayda ka jirtay bay ku salaysan tahay tarjiixooda liannahu aqrabadu ashbah bidaka lilamri buu aad u shabaha alraabicatu masalada afraad qaala shaaficiyu almustacaqibu istihnaha la cirbiye ka daba yimaada liljumali jumal mutacaadifo oo isku xiga gadaashooda istithnaa hadduu yimaado tacadud lmustathnaa minhu waaye ka qowlihi tacaalaa weeye ila aladiina taabuu yacuudu ilah wada noqonaya waaladiina yarmuuna almuxsanaati huma lam yaatuu biarbacati shuhadaa fajliduuhum hamaaniina jalda walaa taqbaluu lahum shahaadatan abadan wa ulaa'ika hum lfaasiquuna ila aladiina taabu kay u noqonaysaa ma mafaasiqin towbadu ma fisqiyay rafcin ma qabuulu bay raddu shahaadaday rafcin mise jaldigay rafcin wixii aan qariino loo helin gaara cinda shaaficiyi iyo asxaabtiisa jamiic bay u noqon wakhasa abuu xaniifata wuxuu ku gaar yeeray bilakhiirati tadambe muطlaqan isagu mar walba ta dambay u noqon isagu <coughs> wuxuu leeyahay ta damba aqraba qariniya daliil ka baxsan in la helo maahane wa ulaahika hum ulfaasiquunay u noqon <coughs> saa darteed walaa taqbaluu lahum shahaadatan abadan towbadu rafcin maysa buu leeyahy indaayadan ma rafcinin aayaddan wasfu lfisqi bay ka rafcisay hadday toobad nasuuxa la yimaadaan walidaalika <clears throat> qofkii uu toobad keenay fisqigii waa laga rafciyey hal tuqbalu shahaadatuhu muqtadaa qowli abi xaniifata waa laa kamsaani fiqigana saasaa la isugu haystaa wa tawaqafa alqaadi alqaadi albaaqilaani wuu tawaqufay walmurtadi shiici adi shiicahada wuxuu noogu keenay waa garan maaye oo markii loogu horreysay <laughs> isna waa radiiday qowlka qaadi lbaqilaani waxaa la qaba abu xaamid alghazaali halkan ma hal qowl baa qaadi iyo murtadi mise waa laba qowl dariiqada <clears throat> xikaayada khilaafka culimmadu way kala duwanaadeen sax tawaqufay wadaagaan laakiin sababu tawaqufkay ku kala duwan yihiin ama alqaadi fi taqriib kafaa fi mukhtasarihi wuxuu ku cilaynayaa madluulkiisii lama garanayo ma wuxuu tusayaa madluulka asalka ah markii istinahaas yimaada asal ahaan labadaba way soo aroortay keebaa asala ma garanaynu leh minuu yaljamicu noqdaa mise libacdi inuu noqda wey cadamuulcilmi bimadluulihi waaye amal murtadi waxay ka soo guuriyaan saasaana ku qoran kitaabkiisa taqriibkan ku noqday murtadi ya murtada miya qaarna ya bay ku daraa u dhigaan mogta kitaabaadka baan mundabit ahayn okay qaarna isaga wuxuu leeyahay waa mushtarak bayna alkulli wa bayna alakhiiri mushtarak weeye iyo midka loo dejiya garan mayno wax farq baa u dhexeeya wa bina'an calayhi bay tawaqufka qolo laba qowl ka dhigeen oo halkan mualifku uu saddexda qowl ka dhigay bay iyagu afar ka dhigeen akhiiranna shan bay gaarsiiyeen oo qowl afraad baa soo socda daba qowlka saddexaad ee mualifku inoo sheegay tawaquf weye ayan kaana sababuhu sababtii baa kala duwan marka ma garanayna madruulkiisu ku yahay iyo waan garanaynaayo waa mushtarak xaqiiqatun fi lakhiiri wa fi lkulli saas darteed hadda ma jasmin karna midkoodna qaraa in khaarijiya u baahantay sidii mushtaraga caadiga ahayd mujmal bay noqotay isna wuxuu ka egay natiijada waa tawaquf tawaquf israacraaci waqiila waxaa la yidhi waa madhabka raabica waa madhabka abuxuseyn albasri fi lmuctamad muctamadka ku qoraya waana madhabkaas waxaa xaggiisa u janjeersaday inahu daakhilu fi taxqiiqi inahu xaqun iyo leh alraazi fi lmaxsuul isna xaggaas buu u yar xagliyey fi lmaxsuul markuu ka hadlayo wuxuu leeyahay tafsiil baan gelinaynaa idaa kaana hadduu yahay baynahumaa labada dhexdooda mustatnaha jumalka iyo mustahnahan tacallaqa tacalluqun hadday tahay jumalkaa iyo kan hadday tacalluq ka wada dhexeeyaan macno ahaan faliljamiici mithla akrimi alfuqahaa waالzuhaada karaamee aw anfiq calayhim anfiq cala alfuqahaa'i waالzuhaadi ila almubtadicata way fuqahaduna mubtadaca ay leeyihin zuhaduna mubtadaca ay leeyihin marka ibtidaacan labadaba calaaquu laleeyahay wuu u wada noqonayaa marka wailaa hadduusan lalahaynna falilakhiiraati ta dambe tafsiilkaas aan gelinaynaaba iyaguna dheheen lanaa waxaa noo daliila maa taqadama wixii soo harmaray oo ana alasl min ana alasl min ma idin qoranta ana asla asalku ishtiraaku lmacuufi walmacuufi calayhi inay wadaagaan inay tahay fi lmutacaliqaati kalxaali waashardi wagayrihima sifadii iyo darafkii iyo majruurkii iyo mactuufka iyo mactuufu calayhiga adawaatu lcadfiga ishtiraak fi lmacnaa walicraabi bay wadaagaan marka macnihii iyo mutacalaqaadkay wadaagayeen bay ka mid tahay ilaadani marka mactuufkan iyo mactuufu calayhi jumalkan isku wada xiran waxaan gadaal ka imanaya waa mutacalaqaade inay wadaagaan baa asala saasaan soo marnay fakadaalika alistihnaau isna saasoo kaleetun weeye sifadii iyo xaalkii hadday wadaagayeen istihnuhuna iyagunbuu ka mid yahay qiila waxaa la yidhi arrintaa kuguma raacsanin dheh ama dood baan ka qabnaa oo fakadalika istithnaa maxaad oga dan leedahay istinaha iyo sifadu waa mukhasisaad mutasila ah yajmacuhumaa iyaga iyo darafka iyo majruurkiyo iyo xaalka iyo cadamulistiqlaal baa jamciya dhammaan waa waxaan laa yastaqil binafsihi weeyo yatacallaq bimaa qablahu darafku yatacallaq majruurku yatacallaq sifadu yatacallaq xaalku yatacallaq washardiga yatacallaq kadalika sanahu yatacallaq laa yastaqil binafsihi kadalika ciladii jaamicad ahayd intoo dhan markaan fiirinay cilo cadamulistiqlaala jaamicaan helay intoodii haddii la yidhi way wadaagayaan fakadalika alistiqnaahu raac isagana baabulqiyaasodan weli gaadhin baa loo camal siinaya marka qaacidadiisiiy weli la gaadhin adiladii baa qiyaaska laisu dariishanayaa welina taqriirintiisi maadan gaadhin qiila waxaa la yidhi adeer ictiraad baa la keenay khilaafu daliili weeye aslanba istinuhu khilaafu daliil macnaa khilaafu اlasli weeye liannahu inkaarun bacda iqraarin toban buu igu leeyahay laba maahan igu leeyahay waad qilatay haddana hadalkaagii baad burinaysaa asalkaa waxaanu u khilaafnay markaan nidhi lil akhiiru u noqonayaa calaa madhabi xaniifiya annagu lil akhiira ha u noqdaan ku nidhi daruuratan lidaruura maxaa yeelay istifnahan in la ilqeeyo waxaa lagaga badbaadi karaa in la icmaaliyo akhiirada ugu dhow in lagu icmaaliya daruuratu qadaru biqadariha soo ma baktiga waxaa laga cunaa inta nafta lagu celinaya nafku celis weeye akhiiradu inay soo gelina waynu isku raacnay kuwa horena ma u noqonayaa wey waxaan isku hayno inta qadaru daruuraha ahaa oo asalkii la qiray la khilaafayee la inkirahayay laa yajuuzu tajaawuzu xaddi daruura wadaruuratu tasixu bilakhiiri meesha laisla bar waa hartaa soo maha muranku halkaasu galay ka soco saa darteed wuxuu yidhi khulifa tii tiibuu taqriirinayay wuxuu ku leeyahay khulifa fi lakhiirati waxaan u khilaafnay asalkii inaan horta la aqbalin bay istitnaa leanno inkaar bacdi iqraar wey laakiin asalkii waxaan u khilaafnay fi lakhiirati dambe lidaruurati daruurati icmaali listihnaai fa baqiyat iluulaa inta hore kuwa hore waxay ku hadheen calaa cumuumiha cumuumkeedii daruuro aan ugu sii lugafidsanana meesha ma taal qulnaa waxaan idhi manquudun waxaa lagu buriyey bisifati washardi waayo idinku waxaad qabtaan sifada iyo shardiga jumlada jumalka mutacaatifadaah hadduu shardi gadaal ka yimaado ama sifo ka timaado inay u wada noqon baad qabtaan macnahan aad tiraahdeen inkaar bacda iqraar weeyana waa yaallaa nafsuhu baa yaalla oo markii cumuumkii mutacaadifada la iqraaray baa sifo wax lagu saaray bacda inkaarun bacda iqraarin weeye shardi baa lagu saaray iqraaru inkaarun bacda iqraarin weeye haddana akhiira kumaydaan koobin saad dhuf tirahdeen daruuro u dhahdeene kulli baad u wada celiseen marka warkan aad meeshan isnaha akhriyaysaan baabu sifiya shardi markaad joogto idinkaa buriyey fa kamaa kaana kadalika oy jaamic cadamar istiqlaal wada yihiin falyakun اlistinaa maxa istinaa keliya darurada ku khaliqas qaacidada iqraar bacd inkar khilaaf alasli ah kuwanba way yihiine maxaa kan keliya ad magteen kuwan u ogolaateen tanaaqaduuna idan istidlaalkiini marka inaydan niman ku dhegan ahayn oo haystee meeshaa un iskaga fujinaya hadhown wax rabaa ka samaynayeen baa soo cadaatay wey istilaal hayr saxiixa marka halkaasaa fooda laysu dhigay athaani ashardu wey kuwa kale way yaryar yihiin wahuwa shardi waxaa la yidhahdaa ma yatawaqafu calayhi wuxuu ku taagan yahay ku salaysan yahaysan la-aantii ee saxaynin ta'hiiru lmu'ahir caamilkii wax saamayn lahaa saamayntiisaa ku xidhan laa wujuuduhu jiritaankiisu kuma xidhna kal ixsaani weeye wuxuu ku leeyahay ta'hiirka shaygan waxa saamaynta ku leh imaa inuu wujuudkiisa saamayn ku leeyahay wa imaa inuu saamayntiisa saamayn ku leeyahay wixii juz min adaad ka mid a ama cilo iyo sababa muathirun fii wujuudihi shardiguna fii ta'hiirihi waayo kal ixsaani aan qaadno ixsaanku fii wujuudi zina ma aha wa fii wujuudi lcuquubatina ma aha fii khusuusi rajmi waayo rajmi hadii l ixsaan haddii la waaye yabqaa zina zinan wa yabqaa muxaraman wa mucaaqaban calayhi lakin laa yakuunu rajman ta'hiirkii rajmiga uu ku samayn lahaa keeni lahaa zinadu shardigii ixsaanka ahaa baa saameeyey wa fiihi mas'alataani laba mas'alaa ku jirta halka waxaad laaxideen ma jiraa ta'hiiru lmu'ahiri laa wujuuduhu mualifku huwa wa asxaabuhu min alashaacira cilalka amaaraad iyo calaamaad weeyaan ku ageyne cilalku waa muahiraadkuma anaan ogeyn calaa qowli اlmuctazila baa muahir ahaa idan tacriifkiisu laa yasixu ila calaa qowli اlmuctazila shuraaxdeenna qaarkeed minhaajku qowlka muctazilada khazaalina way u nisbeeyeen walaa adunuhu kadalik lianna mawaadic min almankhuri walmustasfa aan ku noqday cilalka sharciga waa amaaraad iyo calaamaad buu leeya yakunu cindaha buu tasriixinaya lacalahu maanan fiirinin inuu ku sheega waa laga yaabaa inuu ku sheega way dhici kartaa wailaa fi lmanquuli waalmustasfaa wuxuu tasriixinayaa cilalka sharcigu inay calaamaad iyo amaaraad yihiin si kastaba ha noqotee calaa madhabi alashaacira oo cilalka sharciga calaamaad amaaraad ka dhigayay tacriifkiisani wa minhum almusanif albaydaawi ma asaxay wainamaa yamshi hada calaa qowli اlmuctazila cilalku muahira inay yihiin intabi alulaa masalada hore fiihi masala baa ku jirta asharطu shardiga in wujida haddii la helo dafcatan waaxidatan hal mar fadaaka waa sidaas wilaa fa yuujadu waa la helaa cinda takaamuli ajzaa'ihi shardiga ajzaasi marka dhamaystiranto aw irtifaaci juz'in markuu kor noqdo oo minhu shardigii ka mid ah in shurita cadamuhu haddii la shardiyo masaladan wuxuu kaga hadlayaa shardi baan xidhnay mata waqtigeebaa mashruudkii uu soo xalaaloobayaa wujuudan wa cadaman oo la helayaa wuxuu ku leeyahay fiihi tafsiilu waxaan leenahay shardigu waxyaabaha hal mar dafcatan u dhacaa ka caqdi اlbeyci wa caqdi الnikaaxi wa caqdi wasiiqati الطalaaqi wagayriha kalimati الtawxiidi wa kalimatu اlkufri wixii lamidka ah mise waa waxa shardigani wax in yar in yar u imanaya weeye ka qiraa'ati alfaatixati ilaa aakhirihi waxaad tidhahdaa faatixada akhrida xor baa tahay haddaa islaantaa furta xor baa tahay waan furay oo wax halmar dhacay faatix akhri baa tidhi alxamdu lilaahi cabaar bay socon yar in yar buu akhri shardi dafca iyo shardi tadriiji ah marka wuxuu ku dafcatan waaxidatan ah fi lwujuudi waalcadam haddii aadan furin saasaa tahay haddaad furto saasaa tahay hadduu yahay marka lagu hadlaba cinda awali asminati hoos dhama shardiga dhaco ilaan halmar buu dhacayaaye baa mashruudkii la helayaa wujuudan iyo cadaman taa waa tuu ku leeyahay ashardu in wujida haddii la hela dafcatan hal mar fadaaka mashruudkiina dafcatan baa la helayaa markaaba wailaa haddaan la helin kaqira'ati alqur'aani ihbaatan wa nafyan fa yuujadu lmashruutu waxaa la helaa markaa tafsiil baan gelinaynaa hadduu shardigu tadriiji yahay tafsiil baan gelinaynaa shardigu cala alwujuudi miyaa mise waa cadami haddaad saa yeesha saasaan ku yeeli iyo haddaadan yeelin kee wey waxaan ku jiray mas'alada koowaad oo ah qaybteedii labaad shardigu hadduu tadriiji yahay labaa loo kala qaadaya tacliiqu baa mise waa cadami bimacnaa haddaad akhrida faataxada xor baa tahay waa tacliiq wujuudi ah haddii aadan akhriyin faataxada waan ku xidhayaa haddaadan faataxada akhriyin waan ku xidhayaa haddii aad akhrido inuu la yimaadaa laga rabaa haddii aadan saa yeelinna shardigu waa shardi nafyi iyo cadami ah xaaladdaas haddii uu wujuudi yahay oo ihbaat yahay markii ajzaadii tadriijiga ay dhammaato kadib baa mashruudkeeda helaya faatix haddaa xor baa tahay maku dhammeeyuu xor noqon hadday cadami tahayna awal jus kamida markuu galo baa xukunkii ka dhalanayaa anaga shayga kulligee wada socdee tadriijiga noqonaya qeyb hadda meesha ka baxda kaana isagoo meesha ka wada baxay qeyb haddii la helo in la wada helay ka laazimi mayso laakiin cinda nafyi qeyb haddii la shardigii laga fuliyo qeybta kale way ka laazimi nafyiga way talaazumayaan ajzaadu oo qayb markay la helo qaybta kale in la helay ka dhiganta ihbaatkana ma talaazumayaan taasuu ishaaraya welilaa hadduusan ahayn dafca waaxid oo tadriij yahay fayujadu lmashruuطu waa la helayaa cinda takaamuli ajzaa'ihi aw irtifaaci juz'in baa la helayaa markii la rafciyo minhu shardigii ka mid a in shurita cadamuhu haddii la-aantiisa la shardiyo athaaniyatu masalada labaad masalada labaad wuxuu ka hadlayaa shardigiiyo mashruudku hadday tacadudaan shuruuddu hadday laba saddex noqoto ama mashruudkii ka dhalanaya laba saddex laga dhigo iyagana mid walba laba suuruu leeyahay shardiga tacadudkiisu in calaa sabiili aljamci ay tahay oo waawil cadfi la adeegsado in kaana kada wa kada la yidhahdo iyo calaa sabiili albedel aw in la adeegsado in kaana kada aw kada la yidhahdo waa shardigii oo tacaduday calaa sabiili aljamci oo waaw caaifa waaw aljamci laysugu geeyey ama bedeloo aw la geliyey mashruudkii oo tacaduday oo isna labadii ah laba laba ku dhufo afar suuraa ka soo baxaysa athaaniyatu in kaana hadduu yahay low qaala haduu yihahda wey in kaana hadduu yahay zaaniyan wa muxsanan hadduu yahay farjum yuxtaaju waa loo baahanayaa ilayhimaa labadaba macan calaa sabiili aljamci waaye tacadudu shardi weeye calaa sabiili aljamci waayo laba shardi baa qofkii loo xiray si loo rajmiyo zinaa iyo ixsaan wain kaana haduu yahay low qaala haduu yihahd in kaana haduu yahay saariqan haduu yahay aw nabaasha mid qubuurta qoda oo kafanka dadka kala baxa faqtac goo yakfi axaduhumaa midkood baa goynta ku filan hadduu saariq noqdo aw waa shardigiibaa tacaduday xukunka qacigu ka dhalanayay lakiin calaa sabiili اlbadel jamci maaha aw baa timid waa laba suuro labadaa mashruudkana ku dabaq walow qaala hadduu yidhaahdo in shufiitu fa saalimun wahaanimun xorun wey fa shufiya waa la caabi u caafimaaday cataqaa labada way xoroobayaan marka ilan mashruudku calaa sabiili jamci buu ahaay wain qaala hadduu yidhahda bedelkii wowda ow in shufiitu fa saalimun aw haanimun xorun wey uu yidhahdo fa axaduhumaa wa yucayan waa la cayinaya ama isagaa cayinaya ama qurca cayinaysa duruqdii tacyiinka la maraya wixii marka mugaaw noqdaan isku soo celceliyo shardi wuu tacadudi karaa mashruudkuna waa tacadudi karaa tacadudka labaduba calaa sabiili jamci oo waaw ah iyo calaa sabiili lbedel oo ow ay noqon karaan markay wow noqotana labadaba way ama way fulayaan mashruudkii ama shardigii waa loo wada baahanaya si mashruudka loo helo hadday aw noqotana mid baa ku filaanaya athaaliثu ka saddexaad mukhasaadka mutasilada ahaa asifatu way midla qowlihi fa taxriiru raqabatin la xoreeyo raqabadoo mu'minatin wahiya kalistinaai bay la mid tahay halkani laba mulaaxadaa ku jirta mithaalku hayru saxiix wey lana mithaalkan mutlaq weeye caam maaha taxriiru raqabatin taqyiidu mutlaqin weeye takhsiisu cumuumin ma aha nakira siyaaqi lihbaati ma cumuum baad ku taqiineen fataxriiru raqabatin waa nakira fii siyaaqi lihbaati marka taqyiidu mutlaq weeye mithaalkuye maaha takhsiisu cumuumin ma kow wahiya istinaay hadalka daahirkiisa wuxuu ku moodsiinayaa istinaha suuro waxaa jirtay mutacadid hadduu yahay lil miyuu u noqonayaa mise lil liljamiic buu u noqonayaa abu xaniifa uu khilaafsanaa hadalkan haddii la yidhaha wahiya kalistinaai masaladii way soo gelaysaa walaysa kadaalika oo abu xaniifa ma khilaafsana liljamiic inay u noqonaysa sifadu hadday bacda jumal mutacadida dhacdo mana qaba akhiira keliya inay u noqonayso saas darteed heerka istinaay qolyihii haddii loo yar doodo mualifkoo loo yar qiilbixiyana waxaanu la dhihi lahaa tafsiilka uma jeedee kama baxid masaa'ilkii mutacaqiba hadday dhacdo kan hadday dhacdo kan hadday dhacdo baxhiga iyo masaa'ilku sidii oo kaleeto uun marib uga jeedaaye tafsiilka khilaafka iyo madaahibta xikaayada uma jeedana waa meel aan ugu yar qiilbixinayno hadalkaa wuxuu moojinayo aan waxoogay sakasha kaga yar saarayno mualif musanifka wey alraabicu kan afraad ee ugu dambeeye alghaayatu wey hiya ghaayadu arafuhu darafkiisa weye darafka bilowga mee ka nihaayada wey shayga nihaayadiisa meesha a ah way wa xukmu maa dac bacdaha waxa haayadan ka dambeeyana mukhaalifun waa ka duwan yahay limaa qablaha waxaa ka horeeya masalatulmafaahiim bayna kusoo kusoo marnay saa darteed uma atimu siyaama mithla qowlihi tacaala uma atimu siyaama dhammaystira ila leyli dhammaystira halkaa waxaa laga gartay ha la soomanaada ilaa habeen soo galo hadduu habeen soo galay inaan lasii soomanaanaynin baa laga gartay waa mafhuumu mukhaalafadii ee haayada ku yimid haayada waxaa ka dambeeya ilaadani waxay khasistay xukumku maa qabla alghaaya ay ku khasistay maa bacda alghaayana xukum mukhaalifay siisay liannahu haddii la yidhaahdo xukumkani atimu siyaama dhammaystira ila leyli xataa habeenadu soo gala soon sii wada hadday noqon lahayd ilaadan haayadan haayana ma noqoteen macno fiican faa'iidana ma yeelateen cuqalada basharkana hadalkooda waxaan faa'iido lahayn saa inay u dhigaan yunazahuuna can khitaabka sharciga iyo waxay golen baabi awlaa waa kasii mudan yahay markuu intaa yidhi ictiraadma su-aal muqadaraa soo gashay waxaa la yidhi hey adiga shaaficiyaata faqsiluu wujuuhakum wa aydiyakum ila almaraafiq maa qabla almaraafiq weyda maraafiqda in la dhaqan mawaajib ahaa ilaa ghaayada maa bacdahaa mukhaalifun limaa qablahaa soonamaadan dhehen haa haye soo boodi waxbaa diiday adun baa tanna yidhi alif maxamal iyo alif maxamule adun baa labadaba keenay wa wujuubu gasli lmirfaqina lilixtiyaati wey wuxuu yidhi mirfaqu iyo gacantii intii la dhaqayay iyo inta kale kala baxooda mirfaqa ah mirfaqii baa qaybna xaggan raacsan yahay qaybna xaggan raacsan yahay faasil mumayas ahoo xisi oo yumayiz oo kala saarayoo muuqda ma jiro faxtamala in la dhaqo oo haayadii la gaadhay iyo inaan la gaadhin baa ixtimaal yimid wixiina waa cibaado awjabnaahu ixtiyaatan lilcibaadati laa naqdan lilqaacidati dhe marka meesha ka baxay ma ujeedaa ixtiyaad lilcibaadati wayo lilixtiyaati wey waayo kala soo cibaadag adag low hadduu soo mari lahaa baab kale oon soo marnayna waa jiraa la mari karo tan iyadu haayadu waa sideedii laakiin daliil khaariji ah baa waajibiye in la dhaho maa huwa malaa yatimu lwaajibu ilaa bihi fa huwa waajibunti inaan ku dabaqnoo intii la rabayba lama dhaqi karo haddaan ka kale wax lagaga darin nabiguna markii uu dhaqaya xadiid waxaa ku timid gacantu uu ku wareejin jiray calaa mirfaqi adiladaa intaan isu geyno inaan nidhaano ilal maraafiqi daahirkeedu mirfaqa waxa ka dambeeya iyo kala baxa xagga inaan loo gudbin inaan waajib ahayn wey laakiin qaaciidadaas iyo ficilkii nabigaee weysadiisii litubayina linaasi maa nuzila ilayhim la yidhi adila khaarijiyaa jirta hadday qaraa-in ay adila khaarijiya jiraanna marka horba adla isuma qabqabsada wey intaba waadixoon malaynayaa ya macadu waa liqariina khaarijiya asalku ilaadu waa aaya asalku ilaa waa kaaya waqad tustacmalu xaqi ligayri xaqiiqatiha bimacnaa macah laakin liwujuudi qariinatin waay waxaanaan sheegaynaa qaraa'inka noqonaya marka waa daliil khaariji ay noqon markaas lafdigii inay ilal ah u bedeshay ilaadi bimacnaa maca daliilka khaarijigay tegi <coughs> saa haddii la dhahana waa la halkan mualifku sifada wuxuuna yidhi wahiya kala istihnaay aktharkoodu waxay leeyihin walghaayatu ka sifati mabaaxisteedii kala duwanaa dhammaan bay u noqonaysaa iyo ka sifati bay la midta intaana maalif kuma darin